baab yahay yujzi qofka ka guda min camali الsalaati salaada camalkeeda ayuu baabkan u baab yahay inta ugu yar oo salaad ay kaaga ansaxaysa ama qofka muminka ah camalka ugu yar oo salaadiisa ay ku taab noqonaysa ayuu baabkan u baabya weeyaan inta ugu kaamilsan maahan waa inta ugu yar oo intaa haddii aad gaarsiin weyda salaadaada ayaan ansaxaynin intaanan baabka iyo xadiidka kun laba kun saddex boqol iyo toban saxd aanan gelin waxaa runtii eh, casharkeenni hore ka dambeeyey inuu geeriyooday eh, shalay oo khamiis ahayd asheekh alcalaama almufasir الnaxwi alfaqiih alusuuli alcalaama aladiib الsheekh moxamed ibnu cali ibnu aadam alatyobi alwalowi oo habeenkii cashirkan u dambeeyey miyuu ahaa miskii ka horreyaan ka hadlayni oo sheekha sunan الnasaa-i sharaxa qiimaha badan lahaa oo ahaa dakhiiraة الcuqba fii sharxi almujtaba ninkaas allahu naxariisto wuxuu ku geeriyooday magaalada maka almukarama xali salaada cisha ayaa lagu tukaday masjidka xaraamka kumanaan haddii ay malaayiin ahayn dad ayaana sagootiyey ilaahayna subxana watacala waan ka baryaynaa inuu alfirdows saacadda geeyo khidmadii uu islaamka iyo muslimiinta u qabtay in ilahay uu ka abaalmariy subxana wa tacaala ninkaas kun iyo saddex boqol iyo lixdan iyo lixda hijrada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ayuu eh, dalka etoobiya ku dhashay markuu muddo yar joogay ayaa dugsi la geeyey qur-aan kariimka ah qur-aanka ayuu eh, bartay xifdi lama sheegin laakiin qur-aanka inuu dhameeyey ayaa ku qoran meesha kadibna aabbihiis ayaa nin callaamo ahaa oo naxwi ah oo usuuli ah oo muxadi ah oo faqiih ah ayuu ahaa sheekh cali eh, eh, ibn aadam alwalawi callaamo ayuu ahaa cilmiga wixii asaga u xambaarsanaa ayuu eh, baray kadibna mashaa'ikh aad u tiro badan oo konton inay gaaraan anfilah ayuu soo wada maray intuu waddankiisa joogay waxaadna ogsoon tihiin annaga soomaalida waxay yaqaanaan cilmigan xadiidka amaba luqa alcarabiya galbeedka ayaa loo doonan jiray soomaalida galbeedka degan ayaa muxuu ah cilmigaas baariciin ku ahaa laakiin waxay arday u ahayeen kuwa ayaga oy ah. cilmiga ka soo qaadan jireen nimankaas walaalaheenna muslimiinta ah khaasatan oromada u badan oo culumta yacnii buxuur ahaa buxuur xaqiiqatan cilmi kasta maa fan annaga funuuntan cilmiga axaadiistu way nagu yarayd laakiin iyaga xilliyadaas ayada ayaa sunanka iyo saxiixeynka la xifdinayey oo sheekh maxamed alethoobi sheekh ah, maxamed ibn cali ibn aadam alethoobi markuu hadda ka warrama qisad hadda intaanan mxu salaada maqrib kadib aan eegayo fiirinayey isaga laftarkiis tarjamadiis ka hadlay wuxuu marka assunan wa saxiixayn intuusan xarameynka imaanin ka hore intuusan xarameynka soo gaarin ka hore ayuu intaba soo bartay oo soo xifdiyey alfiyaadka amaba ha noqoto alfiyaat eh, musطalaح xadiid ha noqoto ama alfiyaadka luqa alcarabiya mid adab ha noqoto ama mid ha noqoto muxuu aha naxwo mid sarfi ha noqoto ama mid balaaqa ha noqoto alfiyaadkana dhan ba u xifdisanaa caley raxmat kadibna xilligii uu ninka la dhihi jiray xayla silaasi uu dhintay la dilay oo xilligii mangisto xayle maryam uu dalka etoobiya la wareegay shuuciyadda ay la wareeg toddobaatan iyo afart ina filaya xilliyadaas ayaa waxaa weeyaan uu ka soo cararay culimmadii baresharka la saaray oo la wada baabi'inayey ayuu marka ku jiray isagoo marka iyada dadka wax u dhigo afar sano muddo ah dadka diinta baro wuu soo cararay marka maka almukarama beyt اllahi اxaraam ayuu mujaawir noqday halkaasu tagay kadibna markii la ogaaday inuu caalimi yahay ayaa daar alxadiiث almakiya oo haddaba ku taalla oo rag badan oo culimaa ay ka soo baxeen oo ragga wax ka dhigi jira uu ka mid ahaa sheekh maxamed aلsomali uu ka mid ahaa oo sheekh doctor eh, axmed meex oo haddaba meesha aan ku ogaa uu ka mid yahay oo rag badan oo culimo ah oo soomaali iyo keyrkoodba caalam islaami ay iskugu wada tageen halkaas ayaa marka mudaris ka noqday uu baraka noqday ilaa hadduu ka dhimanayn mudaris ayuu ka ahaa caleyh raxmat ullah kadibna wuxuu bilaabay taaliif inuu kutubaha aliifo ayuu bilaabay kutubihiisa ilaa afartan iyo ziyaado hadda inta ishayda ay ku dhacday waa afartan iyo dhowr mualaf mualafaadkaas iyaga marka waxaa ka mid ah dakhiirat lcaqba oo afartan iyo laba mujalada waxaa ka mid ah shar saxiix muslim oo afartan iyo shan mujalada ayaa ka mid ah alfiyaadka alfiyat suyuuطi oo kale saddex mujalad ay laba mujalad ayuu muxuu ahaa ku sharxay isaga wuxuu leeyahay alfiyaat isaga uu nadmiyey gabay ah u diyaariyey ayuu leeyahy aleyh raxmat ullah marka ninkaas calaamaha waxay ugu dambeysay muxuu ahaa labaa labada kun iyo sideed tobankii laba sano ka hor taqriiban ayaa igu dambeysay isagoo masjid الnabowi masjid اlxaraam cafwan tawsicada malik fahad isagoo ku akriya Eh, habeen habeen wuxuu akrinayaa tafsiir uu akrinayey habeen saxiix muslim uu akrinayey habeenna inuu tirmidi ahaan fila ayuu akrinayay labalaba habeen miyuu akrinayay saasuu cilmiga u waday isagoo aada u culsaaday waxyaabaha runtii isoo jiitay waxaa ka mid ahaa oon la yaabay nin ardaydiis ka mid ah ayaa mar dhow u tagay kiliib yar oo laga soo duubay markuu u tagay hadda bilo unbaa laga jooga sheekhii oo marka aad u xanuunsan ayuu u tagay uu ag fariistay wuu waraysanayaa marka artiisa rag ka mid ah weliba ragkan reer maka oo sacuudiyaanka weyaan markuu waraysana wuxuu leeyahay bal xaaladda ka waran markaasuu le waxaa aada murug igu hayo in sunan ibnu maaja aan dhameeyey sharxiisii laakiin muqadimadii aan saari lahaa muqadimadii aan saari lahaa aanan awood u haynin oon caafimaad aan ku qoro aanan haynin saasuu ka tiraa ka murugeysan yahay caleyh raxmat markaasuu ninku wuxuu leeyahy sheekh yani sheekhan waa taqaanaanoo muqadime haddii ay noqoto waxaa laga yaaba muqadimada ugu yarna laba boqoloo bej ama saddex boqoloo bej uu ku sameey de wa yar iska un ma aha muqadimadiisa ah, kitaab kaamil ah marka sheeki marka wuxuu leeyahy sheekh maad samaysid soo suuragal ma adoo jiifa ama adoo fadhiyo in aad muqadimadii lagaa duubo amaba lagaa qoro si kooban weliba kadibna aad caddayso muqadimadii siaad iga barateen ma ahane maadaama caafimaad ahaan aanan awood u lahayn intaan allah idinku anfacay hadal noocaas maad qortid oo kitaabka si aan ugu dabcino sheekhi marka nacamna uguma jawaabin laana uguma jawaabin insha allah inuu yihi aan filaya taqriban hadal saasuu yidhi marka sheekaas ayaa geeriyooday ilah waxaan ka warayna subxana wa tacala biasma usna wa sifaati cula inuu naxariisto muminiinta iyo muslimiintana usoo saaro booskiisi cid buuxiso waxaad ujeedaan sanadkan culimadii way haligmayaan usbuucan dhexdiisa inta culimo ahoo dhimatay caalam alislaami waxaa ka mid ah nimanka aljamaaca alislaamiya loo yaqaan oo hindiya ninka amiirkood ahaa oo nin caalim ahaa oo caalam alislaamin aada looga yaqaano hay-at culamaai اmuslimiin ka ahaa alamiin caam ka ahaan jiray ama hadda miyuu ka ahaa cudwina ka horan ka ka ahan jiray haddana cudwi minunka iyuu ka yahay oo runtii dalkaas hindiya iyo bakistan ragga dacwadii diin taagan ahaa isna mar dhow ayuu geeriyooday hadda taqriiban inta maalintaan hadlayn kadib ayuu geeriyooday dhowr maalmood ayaa laga jooga marka culimada saasay ugurmayaan shalay waxaan arkaya mid kale oo culimadii masr alazhar oo culimada ugu weyneed toddobaatan dhowr sana jir o asna saas marka sanadkan taqriiban intuu koronahan u bilowday amaba wax yar ka hor iyo kadib culimmadu way halligmayaan arrinkaas marka dalabaata cilmiga waxay waajib ugu dhigaysaa oy laazim ugu dhigaysaa in booska asaga in la buuxiyo loo diyaargaroobo haddii aanan loo diyaar garoobin oo booska asaga la buuxininna halka ayadu waxaa buuxin doona jahli waxaa buuxin doona dad cilmigooda uu yahay cilmi fasaqan oo faasid ah oo cilmi aanan toosnayn ah waxaa imaan doonta xaaladda nabigan u sheegay sala allahu alay wasalam xataa idaa lam yubqi caaliman ittakhada الnaasu ru'uusa juhaalan fasu'iluu faaftaw bigayri cilmi fadaluu adaluu arrintaa iyada marka طalabata cilmiga khaasatan dadka da-da yar waajib khaas ayaa saaran oo ilaahay subxaana wa tacaala in makariyey maanta caafimaad inay ahaayaan firaaqa ay ahaayaan da-yari ay ahaayaan yacnii mas-uuliyad ayna saarneen waajibkaas weyninka badan ha loo istaago haddii aynan dhicinna waxaa weeyaan ushi noola dhiibi annaga ushi amaba qori isu dhiibki qorigii waxay noqonaysaa an xaggeenna uu ka dhaca allaha allah laa yu'ta alislaamu min qibalikum ayay culimada dhihi jireen ilaahay baan idinku dhaarinaya islaamka dhankiina yaan looga imaano laga soo gelin intaanaad arkaysaan maanta oo fasaad ah intaanaad arkaysaan oo macaasi ah intaanaad ujeedaan oo culaysi ahoo jira maanta iyo diinta ilaahay xataa in ilxaad lala imaado ilaahay jiritaankii la diido aabbo waxaa uu ah oo hooyuu ah oo dhalay aljahlu wax kale ma aha haddii meel walba cilmiga uu ka socdo masjid walba haddii duruus ay ka socoto hadda nairobi meeqa masjida ku taal wax aad u badan haddii masjid walba darsi uu ka socdo oo meel walba idaacad walba darsi uu ka socdo oo social mediaihii meel walba darsi uu ka socdo oo dadkii waxaa weeyaan sidaa ay cilmiga u cabayaan dalabat cilmi fadhida oo cilmiga xambaaraysana ay joogaan waxaa weeyaan cilmiga muqtadahiis wuxuu keeni laha ayaa imaan lahaa laakiin ishkaalkiil wuxuu noqday cilmiga cid baranayna gacan laguma hayo cid dadka baraysana gacan laguma hayo cid ku dhaqmaysana waaba kasii daran maxaa yeele dadkii cilmigii hadda in lagu camal falo waa la hayaa inkastoo indiraas u socdo iyo hoosudhac u socdo badan laakiin culayskaa jira ikhwaani ilkiraam ha la dareemo ha la dareemo xaalado waxaa la soo maray gobollada soomaalida kala duwanaadina oo gobollada qaar baa cilmiga uu dhoobnaan jiray sida dhabtaa oo haddaba weli aahaartiisii eh, ay ku dambaysaa qeybna cilmiga aada ugu yara kitaabka riyaad saalixiinka ah oo hadda kutubaha guri walba yeela ka mid ah iyo masjid walba yeela ka mid ah oo majlis kasta lagu akriyo ka mid ah, sheekh ibraahim suuley caleyh raxmat afkiisa waxaan kaga maqlay xamar masjidka siigaala isagoo ka sheekayn wiilkiisa oo sheekh maxamuud ahna wuu i tajdiidiyey u cusboonaysiiyey ninka u horreeyey kun sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii miya konton iyo toddobadii mis konton iyo lixdii ma aqaano meelahaas ayuu muxuu ahaa la soo degay kitab riyad salinka isagoo wada soomaliya o dhanba ninkan horrey ya marka yani akrinna haba sheegin cilmiga xaaladahaas ayaa mararka qaar lasoo maray oo mukhtasaraadkan fiqiga shaaficiga ah bas ah muxuu ahaa meelaha qaar meelaha qaar de way ficnaayeen oo luqadda carabiga iyo tafsiirka iyo khaasatan galbeedka oo kale cilmiga aad bu ugu xoog badnaa laakiin gobollada waa kala duwanaayeen gobollada qaar waxaa weeyaan xitaa mukhtasaraadkan fiqiga ayaanan jirin marka xaaladii ayada laftirkeedi in loo noqdo ayaa khatar loogu jiraa weliba khaasatan waad aragteen macaahid yaryar iyo madaaris yaryar iyo waxaa weeyaan eh, siminaaro iyo jaamicaad akaademi ahoo qofka waxna uusan aqoonin wax ka maqana ayna jirin yacrif kula shay walaa yaraf shay wax walba waxaa weeyaan wuu dhadhamiyey kan u dhadhami cilmigan u dhadhamiy kan u dhadhamiy wahaa kada laakiin hal cilmi oo maanta lagu hadlayna o le waa cilmi filan ummadda u akri lama arko waa sida loo batay marka arrimaha ayaga ikhwaani kiraam khaasatan labata cilmiga da'da yar hawsha iyada dhexdaa la xirto oo ragga iyaga booska ay ka baxeen in la daboola laga shaqeeyo ilaahayna subxaana watacaala yasduq man sadaqahu qofkii ilaahay run u sheega ilahay uu run sheegi isduq illaaha yasduq inaad ilaahay dartiis cilmigan u barato oo sheekh maxamed ibnu cali ibnu aadam aethoobiya meesha uu ka baxay iyo ragga la midka ah oo kibaarta ah inaad buuxiso haddii aad u jeesata ood ilaahay dartiina ula jeesata ilaahay cilmi waxaad ku siinayaa aan dhammaanaynin ilaahay subxana watacala wuxuu kusiinaya cilmi aadan dhib bara u maraynin cilmi wuxuu kusiinayaa naafica alcilm annaafic alcilm kaiir ma aha bas qofku waxaa laga yaba cilmigiis inuu iska kooban yahay laakiin inuu noqdo cilmi naafica midna cilmigiisu aad u badan yahay laakiin cilm uu yahay muxua fasakhan oo faasid ah marka ilah waxaan ka baryana subxana wa tacaala ilaahay culimadii dhimatay allah u naxariisto culimada inta kalena allah noo baaqi yeela ilaahay subxana wa tacala cumrigooda ha noo barakeeyo ilaahay geeridooda ha noo kala fogeeyo runtii yani tusbax go-ay arrintaa noqotay wax aad u xanuun badan dadkan aad uma wada dareemayaan wadaadku a dhintay baad maqli wadaadku a dhintay social mediaho sheekho ay la bunbuninaay qofka aanan cilmiga dhadhamin ama cilmiga qiimihiis aan dareemayn ama cilmi la-aanta dhibkeeda aanan muxuu aha ku gubanin wax weynu ma arko qof iska dhintay oo iska ganacsadaha meelaha iskaga dhintay iyo siyaasigo yaroo meel ka dhacay iyo saasuu malaynayaa kun siyaasi ah milyan siyaasi ah hal nin oo sheekh oo siyaasi tab ka hadlaya aanan ummadda ukhidmaynayno dantiisa ukhidmaysto hal sheekh ayaa ka qiimo badan geeridiis xaqiiqatan kun qof oo dhimato dadka caamat muslimiina hal qofoo sheika ka culays badan meeshuu ka baxay oo culimo ah lan dhan indhahoodi wa kulli waa indhabeelayaan marka ilah waxaan ka baryana taala inu naxariisto ragga dhintay ragga noolna ilahay umrigooda u barakeeyo cilmigooda naaficuu ka dhigo ilaahayna subxaana wa tacaala uu kala fogeeyo geeridooda si ummadda ay ugu faa'idaysato annagana naga dhigo kuwa culumtooda ka faa'idaysto waayo xadiidka baabu aqali maa yujzi min camali الصalaa baabu aqali maa yujzi wax guda inta u yar baabu aqali maa shaykan ugu yar oo yujzi guda min camali الصalaa salaada camalkeeda ayuu baabkan u baabiya xadid kun saddex boqol iyo toban iyo saddexaad waa xadiid xasan saxiix weeyaan qala alimam nasai alي ramat lla akhbarana qutayb bn saciid ibn jamiil bn طariif albaqlani wa iqaة habt qala xadaثana lays ibnu sacd imaamu ahli misr weeyaan can ibni cijlaan maxamed ibn cijlaan waa saduuq can cali wa huwa ibnu yaxya ibnu khalaad الzuraqi alanصari waa iqa can abihi aabihi aabihi waa yaxya ibnu khalaad الzuraqi yuqaalu lahu ru'ya inuu nabigan arkay ayaa la sheegaa waana iqa can camin adeer oo lahu isagu la badriyin ee beder xaadiray camigaas waa rifaaca ibnu raafic alanصari radia allahu taala arda anahu rifaaca xadaa wuxuu u sheegay hy adeerkiis anahu adeerkaas xadad wuxuu u sheegay dheh ana dakhala inuu soo gala masjida masjidka oo fasalla uu tukaday wa rasul rasuulkana sal sl yarmaquhu uu eegi nabigeenna fiirina sala allahu calah wasalam wanaxnu annaga laa nashcur aanan dareemaynin falamaa goortii faraqa uu muxuu ahaa salaaddii ka faaruq ninkii aqbala wuu soo jeestay nabiga ayuu soo qaabilay sala allahu alay waslem fasalama calaa rasulillah ayuu salamay sal slm faqala wuxuu yidhi nabigeenna calayh sala laaba oo fasalli tuka fa innaka lam tusalli waa ninka salaadiisii sidii ay ahayd aanan u tukanin oo mashhuurka ahaa farajaca markaasuu laabtay fasalla wuu tukaday uma kadibna aqbala wuu soo qaabilay ilaa rasulilah uu soo qaabilay sal slm faqala wuxuu yidhi nabigeena sal sl irjic lahuma fasalli tuka fa innaka lam tusalli maadan tukanin maratayn aw alaaan laba ama saddex jeer ayuu sidaa yidhi faqala lahu rajul nink wuxuu ku yidhi waladii alih baan ku dhaartay akramaka kugu karaamey ama ku karaameey aan ku dhaartay ya rasul rasuulka allow laqad jahidtu waan dhibooday waana dadaalay facallimnii ay bar faqaala rasul wu uri sal slm idaa qumta haddii aad istaagto salaadda u istaagto idaa qumta haddii aad istaagtadha turiidu salaa adoo salaa dooni fatawadaأ weyse qaada faaxsin wuduu'aka weysadaada wanaaji uma kadibna istaqbil qiblata qiblada qaabil fakabir allahu akbar dhah weyanoo la imow uma qra' kadibna qur'aanka akhri waa faatixadii iyo suuradihii la jiray uma kadibna irkac rukuuc faطmaئina ku xasil raakican xaal aa tahay mid rukuucsan rukuucda ku xasil weeyaan uma kadibna irfac kor u qaad madaxa xataa taxtadila qaa'iman ilaa mid taagnaad kaga sinaato taagni aad kaga sinaato istaag weeyaan uma kadibna sujud sujuud xataa taطma'ina saajidan ilaa aad sujuudda mid ku xasila ka noqoto weeyaan uma intaa kadib irfac kor u qaad madaxaada xataa taطma'ina ilaa aad ka ekaato ama aad ka xasisho qaacidan xaal aad tahay mid fadhiyo uma intaa kadib sujud sujuud xataa taطma'ina ilaa aad kaga xasishid saajidan xaalata mid sujuudsan uma intaa kadib irfac madaxaada kor soo qaad uma intaa kadibna ifcal yeel kadalika sidaas oo kale samey oo arinta hadda aan sheegay sidaas u dhaqan weeyaan oo salaadaada saa u guda xataa tafruqa ilaa aad ka faaruqdo ood ka baxda min salaatika salaadaada saasuu nabigan amar ku bixi sala allahu calayh waali wasalam marka aqal maa yujzi min camali asalaa idminaankaas xasiloonidaas iyo waxaa weeyaan ayaa taqriiban haddii marka xasilooni aadan la imaanin qabqab aad ka siisa aqala maa yujzi ma imaanayso salaadaadi waxay noqonaysaa eh, ka kacay noqonaysaa weeyaan xadيث kun saddex boqol iyo toban iyo afaraad waa xadيث صaxiixa qala الimam نسي عليه رحمة الله أخبرنا سويد بن نصر المروزي قال أmana cبدالله بن مبارك waa imaamkii سويدna waxaa weya waa ثiقة عن داود بن qays الفراء الدباq ثiقة فاضل qala xadaثني علي بن يحيى بن khلاad بن رافع بن مالك الأنصاري abtir dheer ayuu geliyey ثiقة weeyaan qala xadaثني abi aabihi ayaa ii waramay aabihi waa ka yaحya بن khلاad weeyaan wa ثiqaة lahu ru'ya abi abe ayaa iigu ramay can amin adeer oo lahu isaga uu leeyahay ayuu igu ramay camigan waa rifaaca haddaan soo marnay badrin ay ree badar ahaa qaala wuxuu kuntu waxaan ahaa maca rasuul ayaalan jiri sal slm jaalisan xaalaanay mid fadhiyo fi masjid masjidka fadakala rajulin baa soo galay oo fasallaa wuu tukaday rakcatayn ayuu tukaday uma intaa kadib jaa wuu yimid fasallama cala nabi nabigan ayuu salam sal slm waqad kaana waxaa nabiy nabigana sal slm yarmuquhu mid eego fii salaatihi salaadiisa faradda calayhi salaam salaamta ayuu ugu jawaabay uma qaala wuxuu yidhi irjic duka uma qaala wuxuu ku yidhi irjic noqo oo fasalli tuka fainaka ad lam tusalli maadan tukanin farajac wuu laabtay fasalla wuu tukaday uma kadibna jaa u yimid fasallama wuu salaamay cala nabi nabiga u sal sala allahu alayh ali wasalam faradda calayhi salaam salaamta ayuu u jawaabay uma qala wuxuu yidhi irjic laabo fasalli tuka fainaka ad lam tusalli maadan tukanin xataa kaana ilaa uu ka ahaado cinda aaalia marka saddexaad oo cilintii aw araabica wa ti afraad faqaala wuxuu yidhi ninkii waladii alihim aan ku dhaartay anzala calayka alkitaab kitaabka qur-aanka ugu soo dejiyey laqad jahidtu waan dhibooday waxarastu waana dadaalay farini itusi wacalimnii oo ibar saasuu yidhi yacnii qofka fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun qofka haduusan aqoon waxaan u lahayn inuu ahlu cilmiga weydiiyey ayaa loo baahan yahy marka ninkii wuu isdhiibay ya sidaas waa ariiqada qofka khayrdoonka ah laakiin war waba muxuu ahaa waan tukaday m iska dhaaf waxba kaama gelin iyo waa taqaanaa akeekan qofki inuu gala ayaa dhici karta khaasatan qofka haddii karaamadiisa u dareem in la yaro taabani qofka marka waxgaarsiinaana inuu xikmad adeegsado waa muhiim isagana marba haddii khayr loo sheegay wanaag kainan man kaan hadduu unag cunug yar oo xataa an u yahay qofka khayrku ka qaato ayaa loo baahanya weyaan waaye wuxuu yidhi marka laqad jahidtu ama jahadtu naftayda ayaan dhibaateeyey amaba waan dhibooday waxarastu waana dadaalay fa arinii intaas calimnii bar nabi allow sidaan u tukada oo saxda qaala wuxuu yidhi idaa aradta haddii aad doonta an tusallii inaad tukata fatawada weyse qaada faaxsin wuduu'aka weysadaada wanaaji uma istaqbil qiblata qiblada qaabil fakabir allah akbar la ima weeyaan uma kadib in iqra akhri uma arkac rukuuc xataa taطma'ina ilaad ka xasishid raakican xaalaata mid rukuucsan uma intaa kadib irfac madax kor u qaad xataa tactadil ilaa aad ka ekaato qaa'iman xaalaata mid taagan uma intaa kadibna isjuud sujuud xataa taطmaina ilaad ka xasishid saajidan xaalata mid sujuudsan uma intaa kadib irfac madaxaada kor u qaad xataa taطmaina ilaa aad ka xasishid qaacidan xaalata mid fadhiyo uma intaa kadib isjuud sujuud xataa taطmaina ilaa aad ka xasishid saajidan xaal aad tahay uma intaa kadib irfac madaxaada kor u qaad faidaa atmamta salaataka salaadaadii aad taamyeesho oo dhammaystirato calaa haada ariiqaas iyo habkaas aad u dhammaystirato faqad tamat way taam noqot salaadaadii way idlaatay wamaa anqasta min haada wamaa anqasta waxaad ka nuqsaamisa ood ka yaraysa min haada arrinkan oon soo sheegay waxaad ka dhinto fa inamaa in kalamaan tantaqisuhu waxaad ka naaqusanaysaa ood ka yaraynaysaa min salaatika salaadaadii yacni adigun bay ku taallaa intaadaad ka dhinto salaadaadun bay ka go'onto aday kaa go'onto saas ayuu nabi yihi sal l slm marka inta u yar oo qofka salaaddiisa ay ku ansaxaysa waa inuu la imaado uusan hoos ka marin haddii hoos aad ka mariso waxay noqonaysaa salaadaadii meeshii la rabi ma ayna gaarin meeshii la rabi ma ayna gaarin sidaa weeyaan xadيث kun saddex boqol toban i شhanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam نasي عlيه mt abarna mحamed بن bشhاar bundar qala xadaثana waa bundar ثiqaة xaafid weeyaan qala xadaثana yaحya بن سacيid الqطاn wa ثiqaة habt xuja can سacيid بn abi caruba wa ثiqaة habt yudlis واkhtalطa fي akhirihi can qataada ibn dacmat sadusi الbصri wa ثiqaة habt lakinahu yudlis can zurara bnu أwfى alcaamiri الxaraشhi wa ثiqaة caabid can saciid an sacd ibn hishaam da can sacd ibn hishaam alansaari اlmadani ibn cam anas ibn malik weyaan radia allahu tacaala canhu arda ninkaa waa iqa ninka la yihahda sacd ibn hishaam qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa uma almu'miniin mu'miniinta hooyadeeday yuula jeeda umuna caaisha radi allahu taala arda yuula jeeda ambi'inii waxaad ii sheegtaa ood iga waranta can witri rasul rasul witrigiisa watri baa idin qoran sooma ya maxaa idin qoran watri sooma witri iska dhaha waawka hoos dhigta can witri rasuulka al witrigii sal slm nooga waran weeyaan qaalat waxay tihi kunaa waxaan ahni nacudu lahu kuwa cafwan nuciddu kuwa u diyaarin lahu nabigana sal slm siwaakahu cadaygiisa iyo wa tahuurahu weyseqaadkiisa biyuhu ku weyse lahaa kadibna fayabcaثuhu اllahu alla weyne ayaa soo saara nabiga oo soo kiciyo limaa shaaa an yabcaثahu limaa shaaa horta laadna waa la hoos dhebi laankaas waa la hoos dhebi marka waxay la too tahay aqim الصalaaةa liduluuki الshams laankaas camal weeyaan marka maadana waa mawsuula maadana waa mawsuulo weeyaan marka macnaheeda waxaa weeyaan ay fi اlwaqti اladii araada اllahu caزa wajala an yuqidahu yuuqidahu fiihi macnaheeda marka maxay tahay fayabcaثuhu اllahu alla weyne ayaa soo saara limaa shaaa an yabcaثahu min alleyl xilliga uu alla doono inuu soo saaro ayuu rabbi soo saaraa yacni uu nabigeenna hurdada ka kiciyaa weeyaan waaya ilan murugo ayuu nabigeena ku saxana sal allah alay slam marka xilli fiican ayuu soo kici fayatasawaku wuu cadayaysani wataawada weyse qaadani wayusallii wuxuu tukana nabigana sal slm amaaniya rakcatin sideed ragc ayuu tukani laa yejlisu uusan fadhiisanayni fiihinna ayaga gudahooda ilaa cinda ahaaminatan sideedaad agteeda mooyane oo fayajlis waa fadhiisani fayadkuru wuxuusi allah alla weyne caza wajal wayadcu allah ayuu baryi uma intaa kadib yusallimu wuu muxuu aha salaam noqsana tasliiman salaam noqsi yusmicuna uuna maqashiy nabigeena sala allahu calayhi waaali wasalam nabigeenna waxaa ka sugan sala allahu calayhi waali wasalam salaaة اleyli maثnى maثnى ayaa ka sugan waxaa noo imaan doonta nabigeena sal ه slm toban i kow rakca inuu tukaday ilaa fajarkii xadiidkan wuxuu cadaynaa in nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam uu mararka qaar amaba uusaan sameeyey asalka sidaan ma aha marka asalka waa in laba laba nabigood uu tukan jiray sal اlahu alay slam witrnuu la imaan jiray so sidaa ma ahayn laakiin xaaladahan oo kale inay dhacdo oo dabada laiska geliyo oo muxuu ahaa sideedan ragcaba la israaciyo nabigeena marar qaar sameeyey waxaa kaloo la too axaadiid umuhani oo salaatu duxaagi salaatu duxada iyadana taqriiban culimada qaar waxay leeyihin saasay iskaga iskugu xirnay sideed ragca laakiin asal ahaan sidaa ma aha weeyaan maxalu shaahidka marka oo ah baabu aqali maa yujzi min camali الsalaati waxyaabuhu ka hadla waxaa weeyaan ataxiyaadki inaan laga maarmaynin walow sideeddaas ragco isku xiran ha noqote laakiin asalka sidaa ma aha asalka sida taxiyadlaan salaad inay ansaxaynin ayaa muxuu ah meesha taqriiban ka muuqanayso salaamo noqsigana isna inaan laga maarmaynin ayaa meesha ka muuqato wallahu aclam baabu salaami salaamo noqsiga salaamta la salaamo noqsado ayuu baabkan u baabya weeyaan qofka uu salaamo noqsado salaamo noqsiga marka waxaan eh, ka hadli doonaa insha allahu tabaaraka watacaala eh, salaamtii laftirkeedii oon ka hadalno gacmaha marka la salaam noqsana meesha ay saarnaan doonaan qofka dhanka midigta ama dhanka bidacta sida u salaamo noqsan doono iyo waxaan u tegi doonaa eh, sidoo kale eh, salaamta oo labada gacmood sidii muxuu ahaa aan soo marnay lagu salaamo noqsado iyo diidme la diido qofka ma'muumka markuu imaamka salaam noqsado habku u salaamo noqsani iyo waxaa weeyaan dib waxaan ugu laabi doonaa sahwi aan ku laabi doonaa oo markii sahwi qofku ku dhac markuu salaamo noqsado kadib inuu la imaado sujuud sahwi kadibna uu salaam kasii dib mariyo amaba iyadoon kadib marinin waxaasoo dhanaya insha allahu tacala wuxuu ilahay inoo qadaro ka gaarno ayaan eh, ka hadli doona nacam ya sheekh ha tan ugu taamsan waxaa weeyaan waa tan ugu ikhlaaska badan waa tan ugu dhirarka badan waa tan waxaa weeyaan ugu tumaaniinada badan waa tan ugu itibaac badan oo habay yaraatay meel far wax fulaano hebel ka tagaa la dhihi karin kulli ay kaamilta marka taas iyadaba horta tan ugu darantan qalbiga waa meeshii in la joogo oo qofka aad wada jooga mushkiladana haysta waxaa wey harki ayaa meesha jooga harkiyaa jooga laakiin waxaa ka maqan ruuxdii waa maqanta taasaa ugu daran horta taas iyada allah na siiyo allah na siita iyada waaya baab السلام السلام iy baabkan ubab xadيث kun saddex boqol iyo toban iyo لحad wa xadيث نسي عليه م برna محamed بن اسماعيل بن ibrahيم ibn culya wa qaadi dimishq wa iqa qala xadaثana sulayman yacni ibn dawuud alhashimi albaqdadi wa iqaة jaliil qala wuxuu yihi xadaثana ibrahim wahuwa ibnu sacd ibrahim ibnu sacd الzuhri iqaة xujaة tukalima fiihi bilaa xuja waxbaa laga sheegay laakiin qofka wax ka sheegay wax haba yaraatay qaadixa oo lagu muxuu ahaa dura lama imaanin marka waa qof un lagu xadgudbay qala xadaanii waxay warrami cbdullahi bn jacfar waa laa ba'sa bihi weeyaan ninkaas cbdullahi bn jacfar huwa ibn maswar almuharami weeyaan can ismaaciil ibni muxamed ismaaciil ibnu muxamed ibnu sacad ibn abi waqaas waa iqa qaala xadaanii waxay warram caamir ibnu sacad ibn abi waqaas asna waa iqa can abihi abiis sacd ibn abi waqaas radia allahu taala arda awalu man rama sahman fii sabiili اlah ana rasuul rasulk al sala allahu calayh waali waslem kaana rasuulkeen wuxuu ahaa yusalli mid salaam noqsado can yamiini midig u salaam noqsan jir nabigana sala allahu calayhi waaalihi wasalam wacan yasaari bad xadiisna u salaam noqsan jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam salaamta marka intee loo salaam noqsanaya alyamiinu waashimaal sidaa weeyaan asalka sidaa w waana sida adna samayna bifadlihi caza wajal qolyaha hadda muxuu ahaa shiicada amaba raafidada wax midig iyo bidx taana ma jirto maxaa yidhaha mataqaanaa waxba ay saas leeyihiin kadibna waaba iska kacayaanba wax unba ay saa u garaacayaan imtixaan waa ummad mukhaalafa ka samaysan wax dhan walba imtixaan eh, ya shee intay ku jiraan a dumar aduji waa imtixaan nasal allah asalam alcaafiya nimankaas kolleyba eh, isku diin manin haddii aan dhahno qofk in lgu inuu ku dambaaba umaynay uma maynay maxaa yeeley qur-aanka kariimka annaga eh, inuu naaqis yahay aaminsan yihin qof qur waa naaqis amise isku diin miyaan noqon karna waa imtixaan haye saxaabada nabigeena sal allah alay slam waxay aaminsan yihiin dhammaantood inay wada gaaloobeen intaanaan dhowrka ahayn ma dadkaan isku diin noqon karna abubakr iyo cumar iyo cuثmaan oo khayr khayra hadihi اlumma bacda nabiyiha ah dhammaan wada gaalay leeyihin waliba ilalay ugu dhawaanay inay calladaan isku diin baan noqon karna markaasaa nin soomaali sheegana war annaga imtixaan baana haystaba ilaahay amarkiis ummadda soomaaliyeed meel looga imaada ma naqan ya ilaahay amarkiis meel looga imaado umadda ma naqan haddii aad social media furtaan waaba afkan baad qabsanaysaa ama kaag baad la fariisani xaqiiqatan beladan xaggee noola wada xaggee noo soconnaa waxaad arkaysaa dhan noofiyowba hadda maba laha kugeli dhanba noofiyow haba yaraatee adig qof in la dilin raba mataqaanaan muxuu ahaa weliba si xun loo dila oo xataa nafta hal mar aan laga qaadi rabin gacanta ka jar mxua ah dhegta marka jar isha mar jug ka sii lugta yani waxaa nagu socda wax aan inaba caadiyihiin ummadaha kale manala qabaan mise annaga un bay si gooni nooga socdaan ma garan karo tusaale ahaan nairobida dhexdeeda nin soomaali ah oo af soomaaliga fasiix ku ah oo social mediaha soo fadhiistay iyo mid kale u jiibina oo etoobiya meelo jooga maaqaana meelahaas oo isu jiibina waxay isu jiibinayaan shiicnimo mid calan wato oo calan madow oo karbalo dhex socdo oo wafdiga soomaaliya shiicada ka imaaday laho muxuu aha asaga isdaba socdaan ma aragteen kow kuwo kale oo ilaahay diintiisa islaamkeed waan ka baxnay krishtanaa noqonay la taagan ma aragteen oo ina hebel iyo in hebel iyo qabiil hebel ma aragteen oo ina ilma aan wadana ma aragteen haye ma aragteen gabdha soomaaliyeed oo la yaqaano ina hebel iyo ina hebel oo ilma adeerteenni ah oo ayagana inta mur isa soo qaawiyo ayagoo qaawan isa soo dhigayaan ma aragteen social media oo mid iyo laba iyo saddex iyo toban iyo labaatan aan ahayn miyaad aragteen haye imtixaanka marka annagana haysto kuwa mulxidiin ah oo ilaahay ma jiro la taagan ilaahay maba jiro cirkaan iska samaysmay ulkan iska samay anigu iska samaysmay waxaa nugula goynina anaga waaas hanagu dhibina hana mashquulinina waxaa naga daaya yani xaalad waxaa la marayaa intii soo hartay de qabyaalada iyo isdilkii iyo naftoodii ay baabi'inayeen xooloodii haligaayeen xag ka dhig kuwa intii yarada masaajidda ku jirtay gaalaysiintooda iyo layntooda usoo dhigtay iyadna kuwan yaro intaan fadhi intaan kuwan ayar hala gaalay wixii soo harayna hana la dilo ya sheekh dowlad la-aan dowlad islaama ah. la-aantay taa xasbuna allah wanicma alwakil marka waxaan kala jeedaa nimiyo xaggeen ku soconnaa xaaladdeena say noqon doontaa toban sano ama labaatan sano kadib xaaladdeena xaggey noqon doontaa bal adinka qiyaasa bal intaa qiyaasa kuwaana ku dar takfiirka waxaan garanaya meeshaa mid taagnaan jiray sagaashan iyo iyo lixdii meeshaan istaagi jir halkan meeshaan shee cabdullah ciise maktabadiisa horteeda ya ha ha intuu bakoro soo ista bakoro salaada laga soo baxa bakoruhus halkan ku qabsani xasuustaa markaasuu le bal waxaanu gaala filiy bale alle in ku rid saasuu leh gaal badana saasuu leh saasuu dhihi halkaanu tagnaan jiray meeluu aaday ma aqaan garki intuu la egyahay iyo sunnada ka muuqatay iyo imtixaan weli way joogaan weli way joogaan inkastoo ilaahay kuwaas wuxuu dhigay kuwaas gablan waa allaha gablamiyo diintoodii dacwada allaha gablamiyo ayagana allah soo hanuuniyo ilan diin khaldan waa marka waxaan kala jeedaa balaa walba maalin walba shar tii kale ka sii daran oo ummadihii kale manala qabaan mis annaga kale balada nagu dhacday mis weydiin fadal akhi dadkeen lala saaxiiba maya may abadan abadan Mm-hmm. laa shaka waida ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakhuuduu fii xadiidin hayri inakum ida miluhu haddii marba qofka ad aragta inuu diinta ilaahay ka leexsan yahay ha u dhowaanin kuwan baarlamaanka waa sooma yani kuwan madaxda laga madaxa laga dhiga sheegi sheeumala ka altaas khudbadii hore soo dhaafnay khudbadii tan ti ta ahayd tii aad kaga hadli jiray mas-uuliyadda ma tana tii hadda maanta maanan joogin laakiin tii saddexaad in ahadan filaya taasuu sheekha wuxuu ugu hadlay si inaba qofka uusan meel u leexda uusan arkayn aqiiqatan khudba waxaan u bixi khudbat alcasri maba dhihi kare waxaan dhahay khudbat sanawa khudba waxay ahayd xaqiiqatan qofka iimaankala uu ku socona insha allahu tacaala dhowr sana ood meel ugu leexleexanayn oon jidka u iftiiminaysa waxaan qabashka iyo qashinkan qashinqubkan mogta qofka qashinqubkan waa ku turunturraynayaan waxaa weeyaan wax badana qalbigaada waxbaa geli cabsi ay ku gelinayaan markaad laakiin saaxib cilmi iyo nuur jidka mxua tooshkii nubuwada kitaabkii sunadii kugu qabto waxaa weyaan iftiin adagaad heli ood soconi marka khudbada ayada runtii in luqad kasta lagu fasiro sheekh waxaan ku dhahay sheekh cumarow haddii aad muxuu ahaa khudbada akhrinaysid daraad ama ama aad akhrinaysid muxuu ahaa haddii ay luqad sawaaxili iyo english iyo faransiiska iyo luqadahan kale ay ku bixi lahayd waxaan ku yihi gaalada waa iska islaami lahayn ya luqadaha runtii yani muhimadda ay leeyihiin waa aad cajiib wa khudbadaasoo kale wax la helo maaha ah, xaqiiqatan jazaku اllah khayr ah. Ah, aad iyo aad aad iyo aad waaba yaqaanaan hadda dalaba cilmiga waxaan luqad aqoon maba jirtaba ee eh, waxaan ka yaabaa cilmigi inay waayaan iyo iimaanka xooga badnaayey laakiin luqad ma dhibays hadda da'yarta joogta canug aan iskoolgelin maba jira mogta maba jiraba qof aalib cilmi oon luqadda ingiliishka aqoon maba jiraba laakiin waxaan ka yaabayaa dhanka kale inay noqdaan muxuu ahaa muaqafiin wax walba dhadhiminayaan waxbana ma hayaan qofka yal yaclam kula shay walaa yaclam shaya wa walba u dhahemiyey nasal la alcaafiya waaya xadiidka hay xadiid kun saddex boqol toban iyo todobaad sooma أخbarana إسحاaq iبن ibrahيم الxandلي iبن rahwey weyaan qال أنbana abu cاmir الcaqدي cabdالmلك iبن cmر الbصري وثiqة qال xadثna cabdالله iبن جعفر المخرمي ولا بأس bه عن إسmاعيل بن محamed بن سعد وثiqة عن cاmir بن سعد بن أبي وقاص ثiqة عن أbيه سعد بن أبي وقاصi رضي الله ta ض qال وu yhi kuntu waxaan ahaa arى min arka rasul rasulka sl sلم يusalimu isagoo salaama salaama noqsado can yamiini midigtiisa iyo can yasaari bidxdiisa xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa ilaa laga arko qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi cabdullahi ibnu jacfar hada laysa bihi ba'sun baas kuma sugna waan soo marnay wa cabdullaahi ibnu jacfar ibnu najiix waalidu cali ibn madini matruuku اxadiiث ninkaas iyo ninkan waa isku magac dhow yihiin i cabdullahi ibnu jacfar iyo cabdullahi ibnu jacfar wa cabdullahi ibnu jacfarkan oo kan ah waxaa weeyaan isaga laa ba'sa bihi laakiin cabdullahi ibnu jacfar ibnu najiix oo cali ibn madini imaamkii a taqaaneen aabbihii ah matruuk اxadiid xadiidkiisa waa laga taga weeyaan isagana <laughs> wiilkana waa kaad lakin aabbihii waa matruuk اxadiid baaba mawdic اlyadayni cinda الsalaam markii la salaamsona gacmaha xaggee la dhigaya xaggee oolayaan iyo baabkan ubaab xadid kun saddex boqol toban iyo sideed waa xadid saxiixa qaala alimam nasai alih mat akhbarana camr maxaa idin qoran cali ibnu cafwan camr camr allah yafta aleyk camr mansuur calidan meesha waxaad yeelaysaan xariiq weyn hala saaro oo istilaab ah meeshan waxaa weeyaan waa khata mabaciah muxuu ahaa nusukhda mabuuc intooda badan ali camr ibn cali alfalaas ayuu noqonaya mana aha waa camr ibnu mansuur annasaa'i iqa weeyaan camr ibnu mansuur annasaa'i waa iqa qala wuxu yidhi xadana abu nacaym alfadl ibn dukayn wa ثiqة ثبت عن مسcر بن كdاm wa ثiqة ثبت عن عubayd اللahi بن القبطية الكوفي wa ثiقة qال وxu yhi سمعت محمد بن جابر بن عبد الله أma jaaبir بن سمرة السuwائي waa صحاaبي بن صحاaبي رaضي الله taعالى عنهma يquل isagoo le ayaan maqlay kunaa waxaan ahanay إidaa صalayna haddii aan tukana خلفa النبي nabi gadaashiis aan ku tukano qulna waxaan dhihi jirnay assalaamu calaykum assalaamu calaykum ayaan dhihi jirnay marka salaamo noqsiga wa ashaara wuu ishaaray masmiscarun biyaddii gacantiisa ku ishaaray aha ilaa yamiinihi ayuu ishaaray saasaan dhihi jirnay wa ilaa shimaalihi saas soo jeedaan oo hadda sida ay ragga qaar sameeyaan fa wuxuu yidhi maa baalu haaulaa kuwan maxaa ku dhacay nabiga dheh sal slam xaaladooda say tahay maa baalu haaulaa kuwan xaaladooda say tahay yarmuuna ay tuurayaan aydiyahum gacmahooda ay dhinacya u kala tuurayaan kaannaha waaba iyadoo adnaabu اlkhayli fardaha sayntooda ashumas ee fudaydka badan y ee fudfudud ama yakfi miyay ku fileen qofka an yadaca inuu saaro yadow gacantiisa calaa faqidihi bowdadiisa uma intaa kadib yusalimu uu muxuu ahaa salaama calaa akhiihi walaalkiisa midig u salaamo can yamiinihi iyo can shimaali bidixdiisa oo kuma filna gacmaha markii aad la badbootini macno ku marhaysa nabigan wuu diiday sala allahu calayhi waali wasalam laakiin waxaa la yaabka qofka kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayaa la diiday ilaa haddana ummad war imtixaan badana imtixaankaas muxuu ah intuu ka imaadaya waa imtixaan kayf asalaamu cala alyamiin midig see loogu salaam noqsan ayuu baabkan u baab yahay xadid kun saddex boqol iyo toban iyo sagaalaad waa xadid saxiixa qaala alimaam anasi alay mtl akhbarna maxamed ibn mutana alcanasi waxaa way iqatun habt iqatun xaafid qaala xadaana mucaad ibnu mucaad mucaad ibnu mucaad albasri waa iqatun mutqin qaala xadaana zuhayr ibnu mucaawiya waa iqatun habt can abi isxaaq asabiici waa iqatun muktin caabidin ikhtalata biaakhirihi can cabdiraxmaan ibn aswad annakhaci waa iqa can aswad ibn yaziid annakhaci waa iqatun mukhadr muktin faqiih wa calqama ibni qays wnakci asna waaثiqaة habt faqiih can cabdillahi bn mascuudin wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhu qala wuxu abdillah bn mascuud alhudali ra'aytu waxaan arka rasul ark sal slm yukabiru isagoo allah kordhihi fii kulli khafdin markuu hoos aada kaste isagoo allah kordhihi iyo warafcin xilli kastood kor u kaca iyo waqiyaamin xilli kastuu istaagi iyo waqucuudin xilli kastoo fariisani allah akbar ayuu dhahay wayusalimu markaa u salaam noqsan jiray can yamiini midigtiisa iyo wa can shimaali bidactiis u salaam noqsan jir nabigana sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu dhihi jir marka aلsalaamu عalaykum وaraxmat الlah aلsalaamu عalaykum وaraxmat الlah xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu khadihi dhafoorkiisa cadaankiisa ilaa ay mxuu ahaa saxaabadii nacyaa jiray ay ka arkaan iyo nabigeena saa u salaamsan jiray wara'aytu waxaan arka ababakr wacumara radia allahu tacala canhuma yafcalaana dalika arrinka iyagoo samaynaan waan arkay weyaan oo nabigeena ay ku raac jireen sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid kun saddex boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaada qala imam nas alي mt abarna xasan ibn mxamed الzacfrani صaaxib الshaafiعي imam shaafiعي saxibkii weyaan iqa can اxajaaج ibn mxamed اlأcwar almisisi wa iqaة habt اkhtalطa fi akhirihi can ibn jurayj cabdimalik ibn cabdilcaزiz ibn jurayj qala wuxuu yidhi ambana waxaa noo waran camr ibnu yaxya almaazini wa iqa can moxamed ibn yaxya ibn xabaan alanصari wa iqaة faqih can camihi adeerkii waasic ibn xabaan waa saxaabi ibn saxaabi radi allahu tacala anhuma anahu isaga sa'al wuxuu weydiiyey cabdulahi bn cumar bn khaaab radi allahu tacala canhuma ayuu wax ka weydiiyey can salaati rasuuli lah rasulka ale salaadiis sala allahu calayh wasalam faqaala rasuulka faqaala wuxuu yidhi faqala wuxu ninka abdullahi bn cumar allahu akbar allahu akbar ayuu yihi kulamaa wadaca xilli kasta ood muxuu ahaa wax hoos u dega dheh ood hoos muxuu ahaa madaxiisa raaraciyo amaba dejiyo allahu akbar ayuu dhihi jiray kulamaa rafac xilli kasta ood madaxa kor u qaadaa uma intaa kadib yaquul wuxuu dhihi jir nabigana sal slm assalaamu calaykum waraxmat ullah can yamiini midigtiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah can yasaari ayuu dhihi jiray saasuu nabigana samayn jiray sal allahu alayhi waali wasalam kayfa asalaam cala shimaal midigso saas maaha badaxdana see loo salaam noqsani xadiidka runba muxuu ahaa taqriiban ay isku macno yihiin xadid kun saddex boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid xasanan saxiixa qaala alimaam nasai alih mat abarna qutay bn saciid qaala xadaana cabdilcaziiz yani addarawardi saduuqun yuxadiu can kutubi hayrihi aw min kutubi hayrihi fayuqi waa saduuq <laughs> rag kale kitaabo ay qoreen intaad soo qaada ayuu ka damina axaadiid ka wariyaa wuuna gefu ku dhaca mararka qaar can camr ibnu yaxya almaazini waa iqa can moxamed ibni yaxya ibni xabbaan alansaari waa iqatun faqiih can amihi adeerkiis waasic ibni xabbaan saxaabi ibnu saxaabi radi allahu tacala anhuma qala wuxu yhi qultu waxaan ku idhi ama waxaan u idhi libni cumar cabdullahi bn cumar radi allahu tacala canhuma akhbirnii iiga warran iiga warran can salaati rasul rasulka sal sl slm keyfa kaanat siday ahayd qal wuxu fadakara wuxuu sheegay atakbiir allah akbarta ayuu sheegay inuu nabigeena markuu kor u kacaan allah akbar dhihi jiray markuu degaan allah akbar dhihi jiray qaala wuxuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa wadakara wuxuu sheegay assalaamu calaykum waraxmat ullah can yamiinihi assalaamu calaykum can yasaarihi assalaamu calaykum waraxmat ullahi kan kuma jirto ma jeedaan laakiin riwaayada taamka ah ayaa waxaa weeyaan la qaadana waraxmat ullahi waa lagu dari xadiidku saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasri alayh amat akhbarna zayd ibnu akhrm aلطa'i annabhani iqat xaafid can abi ibni daawuud ibnu daawuud yani cabdullahi ibnu daawuud alkhuraybiy yani wuxuu lajeda cabdallah ibnu daawuuda alkhuraybiya iqatun caabid can cali ibnu saalix waa iqatun caabid can abi isxaaq isabiici iqatun caabidun ikhtalata biaakhirihi aw fii aakhirihi can abilaxwas cawf ibnu malik wa iqatun mashhuur can cabdillahi bn mascuudin radi allahu tacaala canhu can nabi nabig wuxuu ka or sal sl qal nabigan wuxuu yidhi kaanii waaba ano anduru egaa ilaa bayaadi khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa can yamiini midkiisa asalaamu calaykum waraxmat ullah wacan yasaari bidxdiisan assalaamu calaykum waraxmat ullah u salaam noqsada wa ana u jeedo nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam marka waa iska caddahay inaad bidaxa markii loo jeesta oo assalaamu calaykum waraxmatullahi la yihahdo waa tii midigtu bay la too tahay iyo inta noo soo hormartay xadiid kun saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad qaala imaam nasacali amtula akhbarna moxamed ibni aadam aljuhani wa saduuq can cumar ibni cubayd aطanaafisi weeyaan saduuq can abi isxaaq isabiici can abilaxwas can cabdillaah intaban soo mareen radia allahu tacaala radia اllahu taعaalى can eh, cabdilaahi bnu eh, mascuud waraxima jamiic اruwaat qala wuxu abdullah bn mascuud kaana wuxuu aday rasul rasulka al sl slm yusallimu mid u salaamnaqsada can yamiini midigtiisa iyo can yamiini midigtiisa xataa yabduwa ilaa uu ka muuqda bayaadu khadihi dhafoorkiisa cadaantiisa ilaa laga arko weyaan wa can yasaari bidexdiisa xataa yabduwa ilaa uu ka caddaado oo laga arko bayaadu khadihi dhafoorkiisa eh, waxaa weeyaan cadaantiisa laga arko weyaan marka assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah sidaa weyaan saasuu nabigeena samayn jiray sala allahu alayh wali slm xadiidka kun saddex boqol iyo saddex iyo xadiidka kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad أخبرنا cمر بن علي فلاس wa ثقة xاaفظ قال xdثna cبدرحمن المهدي waa imaمkii عن سفyان بن سعيid بن مسروق الثوري ثقة ثبت xujة إmام amiir mminiin i xadii ragga la yihahdo yuu ka mid yahay can abi isxaaq isabiici wax badana soo marna cabdilaxwas can abdilaah can nebi wuxuu ka wari sal lah slm anhu nabigeena sl slm kana wuxuu nabigeena yusalli mid u salaam nafsada can yamiini midigtiisa iyo can shaari badaxdiisa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu khadii dhafoorkiisa cadaantiisa min haahuna halkan dhankan laga arko bayaadu khadi min haahuna dhanka midigta iyo dhanka badaxda weyaan haahuna ay haahuna dhankaa midigta iyo dhankaa badaxda unbuu la jeeda weyaan xadiid kun saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي mat akhbarna ibrahim bn yacquub aljawzijani aljawzijani ibraahim bn yacquub aljawzijani waa iqa xaafid rumiya biالnas inuu ahlubeytka dhankooda uusan aada ugu janjeerin ayaa lagu tuuray qala xadaثna cali ibn xasan ibn shaqiiq almarwasi wa iqaة xaafid qaala anba'na alxuseyn ibn waaqid alqaadi almarwasi wa iqaة lahu awhaam qala xadaثna abu isxaaq الsabici can calqama wاlأswad wabilaxwas intaba soo marnay qaalo waxay yihahdeen raximahum اllah xadaثna waxaa noo warran cbdullah bn mascuudin radia allahu taala arda ana rasuula rasulka sal slm kan rasulkan wuxuu yusalimu mid u salaamsada can yamiin midkiisa assalaamu calaykum wraxmat ullah xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu khadihi dhaforkiisa cadaantiisa wa can yasaarihi assalaamu calaykum raxmat ullah xataa yuraa ilaa laga arka bayaadu khadihi alaysar khadihi alayman soomeen dhaforkiisa midigta ah iyo bayaadu khadihi alaysar ee bidaxda ilaa laga arka weeyaan axaadiistaas marka ziyaadaad yar yar oo xagga amaba iyo kala duwnaan ragga eh, silsilati rijaalka ku jira unbaa ku jirta laakiin macaani ahaan waa isleeyihin waxba kuma kala duuna weyaan halka xadiid oo waxaa weeya saarka yidhi eh, assalaamu calaykum oo waraxmatullah anan ku darin intaas unbaa farqi yar ku jirta intana axaadiistan kale oo ka badan ayaa lagu xambaaraya weyaan baabu salaam bilyadayn labada gacmood in lagu salaam noqsado ayuu baabkan u baabaya oo saan la yihahdo waa sidii haddaan soo marayn lama ogola xadiid kun saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nasai alي ramat lla akhbarana axmed ibn sulayman alruhaawi wa iqat xaafid qala xadaثna cubaydillah ibnu muusa alxaafid magacii waxaa la yihah baadaam ayuu ku magac dheer yahay alcabsi alxaafid wa iqatun yatashayac nimanka hadda aan ka warramaynay xaggood ayaa lagu sheegay laakiin waxaad ogaataan ikhwaani اlkiraam markaad maraysaan kutub الsunna ama ruwaadda tashayuca laga hadlaa iyo raafidada waa kala duwan yihiin tashayucu waa maraatib tashayuca khafiifka ah yacni qaarkood sayd cali ayay aada u jecel yihiin jacaylkaas ay aad ku qabaan iyo albeytkiisa ama isaga iyo awlaaddiisa intaasaa tashayuc la lahaa waina min shiicati ila ibraahim ay min ansaarihi wa muxibiih soo maha intaas weeyaan iyo wax uun aan ka fogeyn laakiin inta hadda ragga laga hadla rag abubakr nacallada radia allahu taala arda iyo cumar iyo cuثmaan amaba gaalnimo ku sheegaa kuma jiraan saa uu fahma laakiin kuwan oo ummad kale wax nasakba masakba kuwan adduunka haddii yahuud la weydiiyo oo la yidhahdo war yahuudey yaa dadka ugu khayr badan waxay leeyihin muuse dadka yaa ugu khayr badan adduunka ilahi intuu abuuray nabi muuse ay leeyihin yaa ku xiga marka la yihahdo waxay leeyihin asxaabu muusa ragga asxaabtiisa ahaa ugu khayr badan nasaarada haddii la weydiiyo oo la yihahdo dadka ugu khayr badan waxay leeyihiin ciisa ilaa ilaahinimo ay gaarsiiyaan yaa ku xiga marka la yihahda waxay leeyihiin xawaariyiin rag u gargaaray nabi maxamedna alayh sala slaam markii qolyahan shiicada la weydiiyey la yihahdo dadkii ugu khayr badan nabi maxamed yaa ugu shar badan saxaabadiis war maqla ninka adduunka waaas wa adduunka la arkay oo la maqlay maah waa dulli marka nimankaas iyaga ah ilaahay qadarkiis akhyaarta aad uguma hadlaan waxaan looga hadlina ma aqaan sida looga aamusnaa hadda gobo gobolka xeebta walaalkan ka imaaday markaad tagtaan tabkuuna daman dhiigaad oynaysaan oohin caadiga ma oynaysaan wax yeela markaad aragtaan labada kun iyo shantii ma dhow damis waa dheer waa dheerta waxaad u fogwa xilliga maajisterka aan qoray ayaa waxaan tagay meesha iyada oon gobolladaa soo wada maray dhammaan oon bilo ku jiray ilaa laamu laamudan lidin sheega dhul caadi baabuur u galaa maaha <laughs> eeb waxaa la raacayaa ma aqaan ma la saara bunda waxaa weeyaan waxaa la fuurayaa dooman qarab qarab ah saa u socota marka magaalo aanan baabuur uusa joogna tegi maa fi siyaara aslan gaari dameer ayaa ka shaqeeya meesha baabuur ma jooga intu baabuur intu mara waxaa lii sheegay hal hal xabo oo muxuu ahaa dhakhtarka qolyahan la yidhaahdo xanaanada xoolaha hal baabuur ay leeyihiin iyo laba baabuur ikadhiisig waxbaa lii sheegay maba jiraan meel baabuur ku socnaa ma laha waa dee jasiiradeeda saa u xihan sodomeeye ama labaatame masjidaa ku taal marka ayada ay bilbilow ahay weliba aad bay u xoogganaayeen waxay ka fureen maktabad la yidhah maktabata albeyt waxay ka fureen iskuol oo muxuu ahaa eh, isku dar ah oo muxuu ahaa eh, bodin hoola saaxani waxay ka fureen raggii eh, akhyaarta ahay oo muxuu aha taqriiban tasawufka ku jira laakiin asal ahaan sunnada ahaa rag ugu caamsanaa oo magaaladaas dacwada haayey rag ay dhaleen oo ayaga laftooda waa yeello oo toddobaatan jir saddeetan jir ah ayaa qaarkood muxuu ah ay kaxaysteen oo ay shiicada geliyeen waxay wadaan waxay wadaan waxay wadaan waa shee maxmed cusmaan jazahu khayran ayaa meesha masjid marka iyad dhul gaday dhul faaruq ah ku yeelay hadda waa waxaa lii sheegay in la dhisay hadda laga dhisay masjid la yihahdo masjid sheekh cabdal alfarisi oo laba dabaqa aa ah. sheegay masjid runtii dacwo fiican ay ka socoto laakiin wixii dhanba waxaa weeyaan masaajiddii raggan tasawufka ahay dhanba waxaa laga dhigay masaajid shiica dhaqaalo xilliga ayaga nin waxaa jooga lubnaan laga keenay oo dadka sawirka ayatullah khumeyni iyo muxuu ahaa xilliga waaa madax ahaa Eh, rafsanjani miya miskii ka dambeeye oha eh, ii sheega kii ka dambeeyey ya najaad najaad sawarkiisa iyo bala meesha ka buuxday marka sidii loo waday lagu teg khalaas laamu maanta waa magaalo shiica oo nabi maxamed alayh salatu salaam saxaabadiis lagu naclada mambaase laftirkeeda ma ku dhantaa markaad u gudubto dhankan muxuu ahaa eh, qolyahan nimankaan ii sheeg qolyahan dhiigooda xaggooda marka loo gudbo west mombaasa dhankeeda koonfureed marka loo gudbo waa lamid meel ba saasay u galeen nairobidan jacfar academy ma taqaanaan ood ilmiyina ku caraynaysaan marka waxaan kala jeedaa nimankan shiicada khatarta ay ummadda ku hayaan iyo xaaladda ay wadaan hadda maanta adinkaa laydin soo galay soomaali tik ah oo af soomaaligiis weliba kan kaanagan muxuu ahaa north eastern ma ahane midka muxuu ahaa baraynka ah ya kaasaa soo fariistay oo daldalmi wuxuu leeyahay muxuu ahaa waxa soo socdaa ka daran marka nimankan shiicada ah dada ya ya sheekh a inta intaas waaba sheekh cusmaan waxay rabaan raggan in lala doodo bas wax kale maba rabaanba adiga qof mar haldood waa ictiraafta mogta nin abubakar iyo cumar iyo cumaan nacladaa in lala doodo ka war kaas waa in la qabto xabsiga la dhiga bas sida ugu fiican ummadd in laga qabto waa waxaad sheegay hadalka uu sheegay sheekh eh, muxuu ahaa eh, xaaji shir uu sheegay dowladaan wa hadday suldo jireed waxaas najaasadaas oo dhan waa la aruna meel lagu wada shubi lahay xaqiiqa din sheegi waxaas waa najaasa ma ahan muxuu aha qofka nebi maxamed sal alla alay slam saxaabadiisa cayna muxuu yahay najaasa xataa in la dhahaaba najaasaa ku yarba waa wax fiican be dhib ma laha iyadana waayahay marta shay markaad maqashaan ad ku aragtaan kutub الsuna madaxiin iyo waxaan kusoo dhicin imtixaanka ah waa raggaas nawca ma tafdiil cuثmaan calى cali tafdiil cali calى cuثmaan yani marar qaar waxay fadilayaan ay leeyihiin fadli ahaan waxaa fadli badan cali ayaa ka fadli badan cuثmaan meelahaas waa waxa laga hadla ma ahan qadiyadda xataa ma qabaan in khilaafada uu cali ku haboonay ma qabaan ee yaa fadli badanay isku hayaan marka ragga sunada kutuba suna ad ku arkaysaan waa sida ayada la socda ya shek a toqyo waa khaaimin way ku khiyaamayaan marka hadda hadda nimankaan say u galeen raggan tasawufka o reer mambaase masaakiinta see lagu baabiye mataqaanaa waxaa lagu baabiyey waxaa la wahaabiya idin soo weerarteen kaar qabta halkaasaa loogu bilaabay halka nimanka iyaga wad aalu beytka ay necab yihiin ashraaftii ay necab yihiin nabigay necab yihiin salligay necab yihiin wax inkaaray ku dhacday weeyaan kuwaasaan idinla qabaynaa adinka masaakiinatin lacag ma haysaan mawlidka yani annaga ayaa maalgelinayn ma garata aadana sheekh sheekh sheekh sheekh xuseen life aa socda sheekh life aa socda aadaanka waa lifekii u halaynaya aan dhamayna marka khayr lahansiiyo lifekii a socda shekh waxay raalih marka ah, ma adimaysaa haye balan lifekasa yeelna horta khayr lafsi jazaaka allahu khayr axsan allah ilayk marka mas'alada ku saabsan marka waxaa weeyaan nimankaas mawliidkii ay saas ay u taageerayaan wahakada in yar in yar in yar in yar maraakistii ay in yar yar u qabsadeen ilaa malindi way la wareegeen muxuu ahaa gobolkaas waxaad arki doontaan gobolkaasoo shiica ay qaadatay cid u gurmanaysa lama arka masaakiin daroogo waxay baabi'isay haakada markani miya waxad yeelaysaan ummaddaas walaalaheenna si fiican looga adkaaday annagana had waa nagu bilaabatay cid ka qaalibin lama arka hawsha ayada marka nin walba ha u diyaar garooba muwaajahada diinta iyo difaaceeda waaya yatashayac markaad aragtaan marka fii kutub isunna kuwaas ha aadin inkaarta qaba kuma jiraan raggaas waaya aan ku noqdo xadيث kun saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad أخbarna أحmed بن سulayman الرuxawi wa ثiqaة xaafiظ qala xadaثna cubayd لlah بn muسى badam acabsi alxaafiظ ثiqaة yتشhayac qala xadaثna isrاaيil ibn yunis ibn abi isxaaq الsabici weeyaan wa ثiqaة تkulima fiihi bilaa xuja can furaat ibn abi cabdiلرaحmaan الtamimi wa ثiqaة alqazaaz weeyaan wa ثiqa can cubayd الlah wahuwa ibnu alqibطiya ثiqaة waa reer kuufa can jaabir bn samra radia allahu tacaala canhuma qala wuxu uhi sallaytu waxaan la tukaday maca rasul lah la tukada sal slm fakunaa waxaan ahnay idaa sallamna goortaan salaam noqsan qulnaa waxaan samayn jirnay ama dhihi jirnay biaydina gacmahanaga asalaamu calaykum ay assalaamu calaykum yani gacmihian dhaqaaji jirna waa salaamta afka iyo gacmaha isku dari jirnay qaaluu yidhi fanadara ilayna waxaan eegay rasul ayaana eegay sal slm faqala wuxuu yidhi maa sha'nukum maxaa idin daaray tushiiruuna biaydiikum gacmihiinna aad eh, ishaarada ku samaynaysaan kaannahaa waaba iyadoo adnaabu khaylin farda sayntood shumsin ee waxaa weeyaan fudayd badan idaa salama hadduu salaamo saaxatuku midkiin falyaltafit ha eega ilaa saaxibihi saaibkiis ha ega aggiisa walaa yumi yuusan gamiis ku yumi yuusan ku ishaarin biyadihi gacantiisa saas ayuu nabigeena le sal اllahu alayhi waali waslm baabu tasliim اmamuumi xiina yusalimu imaam baabu tasliim almamuum qofka mamuumka salaam noqsigiisa ayuu baabkan u baab yahay xiina yusalimu imaam imaamka markuu salaam noqsana ayuu baabkan u baab yahay inaad asna ka la daba salaam noqsado ama xilliguu salaam noqsani xadii kun saddex boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qala imam nasr akhbarna suwayd ibn nasr almarwasi wa iqa qaala anbana cabdullahi mubaarak can macmar ibn rashid alsdi wa iqatan tabt can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii qaala akhbarnii maxmuud ibn rabiic waa saxaabi yar riwaayadiis riwaayaadkiisa inta badanna iyo axaadiista u wariyana saxaabadu ka wariya nabigeena ka murya sal inta badan qaal samictu waxaan maqlay itbaan ibnu malik alansaari waa saxaabi jaliil radi allahu taala an yaqul isagoo ayaan ka maqlay kuntu waxaana usallii midujii biqowmi tolkay ayaan imaam u ahaa ama xaafadaydaan imaam u ahaa bani salim faataytu waxaan imid rasul ba sl sl faqultu waxaan idhi innii aniga qad ankartu basri aragaygii waan inkiray oo indhihii waa tabar beeleen wa ina asuyuula daadadkana taxuulu waxay kala dhexteeda oy kala dhexgashaa beynii wa bayna masjidi qowmi qowmkayga masjidkoodii iyo aniga dhexdanaga tog ayaa mari markay togaga ay biyo keenaanna waxaa muxuua daadka ayaana celini falawadidtu waxaan jeclaaday annaka adi ji'ta inaad timaaddo amaa jeclaan lahaa fasallayta aad ku tukata fii beyti gurigayga makaanan boos attakidu masjidan meel an ku tukada aan ka dhigto faqaala nabi nabigan wuxu sl slam saafcalu in sha allah waan yeeli hadduu alla yidhah subxana wa tacala faqad calaya rasulah baa igu soo kalay sl slm abubakrin radia allahu tacala an ardaa macahu nabigu ula jira calayhi slat slam bacda ma shtadda nahaar maalinta markii ay darnaatay kulaylkii oo xilligan barqadii la weyaba dhaafayo duhurkii loo dhow yahay weyaan faistacdana nebiyu nabigan wuu idin ayuu weydiistay ma soo gala ayuu yidhi fa aadantu lahu waan u idmay faadinta lahu faadintu lahu aanu idmay falam yajlis nabiga ma fariisan sal slm xataa qaala ilaa u ka yihahda ayna tuxibu xaggeed jeceshay an usalli min beyti gurigaada inaan muxuu aha uga tukado faashartu lahu waxaan u ishaaray ila makaani alladii kaas uxibu an jecl an yusallii fiihi u ku tukado nabigana sal slm faqala rasul wuxu yuri sal slm afwan faqaama rasul ayaa istaagay sal slm wasafafnaa khalfa gadaashiisna waan safnay saf ayaan ka dhignay uma salama wuu salaam noqsaday markuu tukada kadib wasalamnaa nabigu wuu salaam noqsaday xiina salama markuu salaam noqsaday yacni imaamka markuu salaam noqsana adiga hala soconin hala tartamin ee markuu salaam noqso salaamta ku obsata kadib adi salaam noqso sidaa weyaan xadiidka kun saddex boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas abarna zayd ibnu akram aطaai annabhani أخزم عفوا زيد بن أخزم الطائي النبهاني وثقة حافظ عن بن داود يعني عبد الله بن داود الخريبية ثقة عابد عن علي بن صالح وثقة عابد عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي وحكور صلى الله عليه وسلم قال نبينا وحجري ها هي قدر النقض آه حقنا هذه Ah, afwan afwan afwan afwan aya ah, baab sujuud sujuud ayuu baabkan u baabyahay bacda alfaraaqi min aلsalaa salaadda marka laga faaro kadib in la sujuud ayuu baabkan u baab yahay xadid kun saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa xadii saxiixa qala imam sa abarana sulayman ibn daawud ibn xamaad ibnu sacd waa iqa can ibn wahab iqatun tabt xuja cbdillah ibn wahab weeyaan qala akhbaranii ibn abi dib ibn abi dib waa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi dib iqatun faqiihun faadil wa camr ibnu xaariث الأنصاري مولاهم ثقة فقيه حافظ ويونس بن يزيد الأيلي ثقة إلا في الزهري فهو قليل الحديث عنده أو عنده وهم قليل عن مشاب الزهري وxuu ka wariyey رضي رحمه الله أخبرهم وxuu sheegay ama ay ka wariyeen أخبرهم وxuu sheegay intoodaba عن عروة وxuu u warramay بن زبير وثقة فقيه qaaلت waxay tihi caaئشha oo curwana caaishu ka warinaya رضي الله ta ardha kaana wuxuu aday rasul rasulk sل sلم يصلي mid tukada fii maa bayna an yafruqa intuu ka faaruqa min salaati alcishaai salaadda cisho intuu dhexaysa ila alfajri salaada fajr ixdaa casharata rakca toban i kow rakca wa yutiru biwaaxidatin mid ka mid ahna witr ayuu ka dhigi jiray hal rakca wayasjudu sajdatan sujuuda sujuudi jiray qadra maa yaqra'u axadukum intuu midkiin ahriyay qadarkeed hamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca ra'sahu intus madiis kor u qaadin wa bacduhum barkoodna yaziidu calaa bacdin barkood raggii aan soo marnay oo ahaa ibn abi diib iyo camr ibn xaari iyo yunus ibn zayd اlayli bacduhum yaziidu wuxuu kordhinaya calaa bacdi marka kale fi xadiii xadiidka eh, mukhtasarun yani qaarkood gaabi qaar dherir qaar ziyaada wahaakada ayaga dee lafdigooda kala duunaa weeyaan baabu sayitay sahwi laba sujuud laba sujuudood sahwiga bacda asalaami walkalaam marka la hadlo oo la salaamsooda kadib in lala imaan karayo baabkan u baab waan soo marnay qaybo ka mid ah laakiin imaamku wuxuu rabaa inuu xugun ahaan ku dul joojiyo oo masale ahaan uu ku dul joojiyey xadid kun saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasaci ramt abarna maxamed ibn aadam aljuhani almasisi waa saduuq an xafs ibnu khiyaas ibnu طalq alqaadi w annakhaci wa iqat faqihun tagayara xifduhu fi اlaakhir aw fii aakhirihi anacmash sulayman ibn mihran alkahili weeyaan iqatun xaafidun xaarifun bilqira'a wariq lakinahu yudalis can ibrahim bn yazid anaqci wa iqat faqihun yursilu kaiira an alqama can cabdilaah ana nabiy nabig sal slm wuu salaam noqsaday uma kadibna takalam wuu hadlay uma kadibna sajada wuu sujuuday sajdatay asahwi labada sujuud ee sahwiga waa loo sheegay inuu mxuu ahaa wax ziyaadiy ayaa loo sheega weyaan waayo asalaamu bacda sajdatay asahwi labada sujuud ee sahwi marka lala imaado kadib in la salaam noqsado ayuu baabkan u baabiyay xadidka kun saddex boqol iyo soddonaad waa xadiid xasan saxiix weyaan qaala imaam nascani abarna swayd ibn nasr marwasi can cabdillahi bn mubaarak can cikrima ibni camaar wa saduuqun yklad qaala xadaanaa dam ibnu jawsin waa iqa can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhu arda ana rasul rasul ka sal sl slama wuu salaama noqsaday uma kadibna sajada wuu sujuuday sajatay asahwi hilmaamka labadii sujuudood ayuu sujuuday wa huwa jaalisan isagoo fadhiyo uma salama uu salaam noqsaday qaala wuxuu yidhi raawigi dakarahu wuxuu ku sheegay fii xadiid dilyadayn ayuu ku sheegay weeyaan xadiidku saddex boqol iyo ko iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي mt abarna yaxya ibnu xabiib ibnu carabiy wa iqa qaala xadaثana xamaad ibn zayd ibn dirham aljahdami alasdi wa iqaة habtun faqiihun faadil weeyaan qaala xadaثana khaalid ibn mihran اxada wa iqaة yursil can abi qilaabata cabdالlahi bn zayd اljarmi waxaa w iqaة faadil kahiiru اlirsaal can abi اmuhalaba abulmuhalab aljarmi w alasdi waxaa weeyaan ninka la yidhaahdo magaciisa waxa la yidhaha camar ibn mucaawiya amaba cabdiraxmaan ibn mucaawiya waa iqa weeyaan can imraan ibni xusayn radia allahu tacala an arda ana nabiya nabigana sal slm salla wuxuu tukaday alaaan saddex ragc ayuu tukaday uma kadibna salamahu salaama noqsaday faqaala khirbaaq ninkaa saxaabiga khirbaaq layiha ayaa wuxuu yidhi innaka adiga sallayta alaaan saddex ayaa tukatay fasalla bihim arakcata albaaqiya rakcda soo harta ayuu dujiyey uma kadibna salamahu salaam noqsaday uma kadibna sajada wuu sujuuday sajidataya sahwi uma salamahu salaam noqsaday weyaan marka sujuudu sahwiga siyaqdi iyo duruqdi iyo madaahibti ay ahayd waan soo marnay ku noqosho ma lahan jilsat اlimaami bayna الtasliim wاlinsiraaf jilsat اlimaami imaamka fadhiga u fadhiisto bayna الtasliimi salaamo noqsiga intuu dhexaysa walinsiraafi iyo inuu muxuu aha soo gidoomo oo soo kala wareegay intuu dhexaysa fadhigaas intuu la egi ayuu baabkan u baabiye weyaan ma dheer yahay mis waa gaaban ma wax kooban xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas abarna axmed ibn sulaymaan aلruhaawi wa iqaة xaafid qala xadaثna cmr bn cawn الsulmi wa iqaة tabt qala xadaثna abu cawaana alwadax ibn cabdilaahi alyashkuri wa iqaة tabt can hilaal ibn abi xumayd alwazan ayaa la yihah wa iqa can cabdiraxmaan ibn abi leyla waa ninka ad taqaaneen taabici kabiirka ahaa lakin waxaa laisku hayaa sayd cumar radia اlahu ta ardah wax ma ka wariy mis waa maya can bara bni caazib wuxuu ka wariyey radia allahu taala anu arda qal bara ramaqtu waxaan egay rasul rasulka al sal slm fi salaati salaadiisa fawajadtu waxaan helay ama aan qiyaasay qiyaamahu istaagiisa iyo wa rakcatahu rukuuciisa ictidaalahu ruku kasoo kicitaankiisa bacda rakca ictidaalahu toositaankiisa bacda rakcati rukuucdi kadib fasajdatahu sujuuddiisa fajalsatahu fadhigiisa bayna sajdateyn laba sajid udhexayso fasajdatahu sujuuddiisa iyo fajalsatahu fadhigiisa bayna atasliimi salaamo walinsiraaf iyo waxaa weeyaan inuu soo wareego intuu dhexayso fadhiga ah yani markuu salaamo noqsado asalaamu calaykum uu yidhahda intuu soo wareega intuu dhexayso qariiban mid u dhow min asawa inay isla egyihiin sidaas ayaan arka weyaan marka intaas inta udhexaysa kulli waa isku dhow yihiin aad uma kala fogo kun saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mt abarna mxamed ibn slmة اmuraadi waiqة habt qala xadaثna ibn whb cbdlah bn whb can yunis ibn yaزيid اlayli can ibn shahab الzuhri qaala akhbaratnii waxay warant hind bint alxariث alfarasiya waa iqa weyn gabadhaas raximah اllah raxmata waasica waraxima jamic الruwaat ana umu slmةa zawji الnabi um اlmuminiin hind binta abi umaya almakhzumiya radia اlahu ta ardaha akhbarata waxay u sheegtay ana الnisa dumarkii fii cahdi rasul rasulka zamankiis sal slm kuna waxay ahayd inaa sallamna markii ay salaam noqsaan min asalaad salaada qumna waa istaagi jireen markii salaamu calaykum salam alay waa istaagi jireen wa habata rasulla nabiga alle wuu sugnaan jiray wuu joogi jiray iyo waman salla ay cidda tukatay oo min arijaal rag mid ah maa allah alla intuu doono kastoo ayay joogi jireen faidaa qaama rasul nabiga markuu istaga sal l slm qaama rijaal raggana waa istaagi jireen waayo maxaa loo yeelaya dumarka inay ragga dhaafaan ayaa loo yeelaya laakiin laba albaab haddii ay leeyihiin waxba dhibaato ma laha iska fadhiyeen haddii ay rabaan baab alinxiraafi bacda atasliim baab alinxiraaf qofka kasoo noqoshada salaadda uu ka leexdo bacda tasliim markuu salaamsado kadib assalaamu calaykum raxmat ullah asalamu alaykum raxmat baa iskiga sii imaam aa tahay may waad soo jeesani say noqonaysaa waa kan marka xadid kun saddex boqol iyo afar iyo soddon waa xadid saxiixa qala aimam nas aleyh ramat lla abarna yacquub ibn ibraahim addawraqi wa iqatu xaafid qala xadaana yaxya bn sacid alqaطaan can sufyaan athawri qaala xadaanii waxaa ii warramay yacla ibnu caطa alqurashi waa iqa can jaabir ibn yaziid ibn aswad waa saduuq can abihi abiis yaziid ibn aswad aswaa'i alkhuzaaci weeyaan waxaa weeyaan waa saxaabi radia اlahu taala arda anhu isaga sallaa wuxuu la tukaday maca rasul ayuu la tukaday sal slm salaata subxi salaad subax falamaa goortii sallaa nabigu u tukaday oo u salaam naqsaday inxarafa nabiga wuu soo leexday salى اllahu عalayhi waali wasalam hada wallahu aclam sal اllah wslm abdi rasul mustafa